bismillahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol konton iyo sideedaad oo suurati aal cimraan ka mid ah waxaa ilaahay subxaana watacaala noogaga soo waramay aayadihii ka warramayey raswadii weynooday oo raswatu uxud hadalladii ilaahay subxaana watacaala muuminiinta uu kula khadaabaayey ayaa ilaahay noogaga soo warramay aayaduhu ayuugu dambeeyey ilaahay wuxuuna soo yidhi dadka muuminiinta ahow ayada ilaahay ha ahaanin owdha ilaahay kuwa kufriyey oo kaleenteeyo munaafiqiinta oo walaalahooda u yidhaahdeen markay safraan arlada ku safraan oo ay ku dhintaan allay diilaan oo diilaanka lagu dilo hadday annaga nala joogi lahaayeen ma dhimo lahayd mana la dili lahayd qoladaas hadalkooda kala hadhino ilaahay ayagana warkaas waxay u yidhaahdeen owdha ilaahay alla inay sallayso qalbigooda uga yeela caaqibatu amriga markaas markaasuba ilaahay allah isaga ayaa wax noolay isaga ayaana wax jira weye ilaahay subxaana wa waxa aad camal falaysaan caalim ayuu ku yahayba ilaahay subxaana wa tacaala ama waxay ayagu camal falaan naasibiinta ayuu ku yahay weli marka waxa weeye ayagaa inay dhexda waga jirnaa wala wallaahi ayuuba ilaahay in qutuutum haddii laydin jirayba ilaahay muuminiinow fii sabiilillaahi ilaahay dushiisa laydinku jiro oo aad jihaad ku dhimasaanayba ilaahay walawallaahi in qusultum hadii laydin jirayna ilaahay fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa aad ku dhamataan ow amase midkum amase midkum aad dilisiinayda ilaahay oo waxaa weeye mowd uu isaga sii yimaado adinkoon jihaad ku dhimana la makfiratun dhaafidayda ilaahay makfiradaasoo min minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaata ee dunuubtiina laydin dhaaf iyo waraxmatu naxariisowdha ilaahay ayaa khayrunka khayr badanowdha ilaahay mimaa sii tajmacuuna aad jamcinaysaan ee adduunye ah o dha ilaahay marka hadda ilaahay wuxuu nooga waramaya asagoo markaasi caamahaan muminiinta ula khidaabaayo haddii jiraa fii sabiilillaahi aad ku dhimatiin o dha ilaahay subxaana watacaala oo adinkaa u dagaalamayo liilaahi kalimatillaahi aad dhimataan adase waxaa weeye aada aad iskagoga dhimatiin waxaad yeelaysaan bay dha ilaahay maqfiro oo ilaahay xaggiisa ka aato ilaahay dembigiina u dhaaf iyo naxariis ilaahay subxaana watacaala tacaala idiin naxariis taasina waxay ka khayr badan tahay dha ilaahay waxyaabaha adduunyada aad jamcinaysaan oo maaragtay adduunyada oo dunyawiga ayay idinkaa khayr badan tahay inaad zaatiisa ilaah iska dhimataan weeye ama mimaa yajmacuuna waxa weeye kutaasi waxa ay jamcinayaan marka alla wuxuu yidhi subxaana watacaala walawallaahi in qusuutum haddii laydin dilowdha ilaahay fii sabiililaahi ilaah jidkiisa laydinku dilo ow ambasamustum aadinasiinayna ilaahay lamaqfiratun qaafidayna ilaahay oo min allaahi ilay xaggiisa ka ahaatay iyo waraxmatu naxariisowdha ilaahay ayaa khayrun ayuudha ilaahay khayr badan oo ka khayr badan mimaa sii tajmacuun aad jamcinaysaan hadda marka la maqfira sunkaanu waxay noqonaysaa mubtade ayay noqonaysaa marka lamaqfiratun min allaahi ayuudha ilaahay khayrun mimaa tajmacuunana khabar ayaa laga dhigaya halayidhi marka hadda waxaa layihi laamtan iyo mafkuulkeeda yaa jawaabulqasamaalayihi waayna marka faa'idaadu fii mawdici ficl ayuu taalacaanayay marka rawalaahi ayaad soo qadaraysaa ayuu ilaahay makfiratun dhaafid makfiradaasoo kaa'inatun ka ahaatay min allaahi xajiisa iyo waraxmatun naxariistowdha ilaahay allah igu naxariisanaayo oo ilaahay jannadiisa idin gelinaayo ayaa khayrunka khayr badanowdha ilaahay mimaa tajmacuuna waxa aad jamcinaysaan oo adduunyaha taasaa idinkaa khayr badanow ilaahay inaad waxaa weeye jihaadkiisa ilaha dhimataan haddii ya la akriyo mima yajmacuuna layidhaahno waxa waxa weeye addunyada hay kufaartu jamcinayaan taasaa idinkaa khayr badan ow dha ilaahay waxaa marka laysku doodinayaa in maaragtay aa muuminiintu ay jihaadaan iyo jihaadka haddana faa'iida ay teelaayaan ilaahay u caddaynaayo haddana alla wuxuu yihi walawallaahiye ilmikum ambas ilmikum haddaad dhimataan ow ambasa qisantum laydin jiro dha ilaahay waxaweye ilahay haddaad dhimataan ow dha ilaahay oo caadi aad u dhimataan oo amase rasuulku laydinjees yahay iyo dowrkiisaba laydinku dilay a ilaahay wa ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa shaksana laidinsoo kulmaaya haddii aad dhimataan odha subxaana watacaala ood caada aad dhimataan amase cadada jihaad aad ku dhimataan ayuu amase dayrkiisa aad ku dhimataan oo si kale laydin dilo wa ilallaahi ilaahay xaggiisa ayuu dha ilaahay ayaa shaksana laidinsoo kulmanaya oo waxa weeye wax si kastoo loo dhintaba maalinta qiyaamo ilaahay subxaana watacaala maxkamadiisi ayaa leyskeenayaa kolkaas ayaa ilaahi subxaana watacaala camalkiina idinku gaarsinaya marka culimmadu waxay yidhahdeen bacdigooda aayaddaani waxay isaaraysaa maqaamaat alcubuudiya isaaraysaa ee saddexdaa maqaamaat alcubuudiya waa saddexaa layidhi midda koowaad waxaa layidhi man yacbudullaha khawfan min naarihi waxaa qof waxaa weye ilaahay caabudaaya ina caabudaaya asagoo ilaahay naarkiisa ka cabsanaayo waxaa ishaara ayaa layidhi ilaahay qowlkiisa lamakfiratun owna ayaa ishaaraysaa layidhi midda labaad waxaa weeyaa layidhi qof ilaahay aabudaaya shawqan ilaa jannati weeye asagoo jannada ilaahay u hulaysan oo jannadaa kor isdhahaaya ayuu ilaahay u aabudayahaa layidhi taas iyadana waxaa ishaara ilaahay qowlkiisao waraxmatun ilaahay uu yidhi midda saddexaad waxaa weeyaa layidhi qof ilaahay aabudaayo oo alla daatadiisa kaliya u damac oo maaragtay janno oo damcay u aabudi maayo cabsi waxaa weeye oo naar ka cabsana u aabudi maayo waxaa isaara iyadani la ilallaahi tuxsaruna isaaraysaa lihi marka hadda mudda saddexaadaa la yidhi xaqiiqada oo saddexaadaa la yidhi dhammaanteed waxaa weeye waxaa maaragtay asoobaa la yidhi ee dadka caarifiintahaa la yidhi waa midda markaasi waxaa weeye ilaahay oo loo aabiyo daasadiisa damc jana waa damc aan loo aabudin hoosna laga cabso oo la cabso aan loo aabudin wey marka taasi waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa eh, darajada ugu saraysa wey marka hadda waxaa kamid ahaa layidhi bacd alcaarifiin waxay ku yidhaahdeen ascaartooda laysa qasdii min aljinaani macluuman gayra ani uriiduhaa liaraas waxay yidhaahdeen maaragtaya allow qasadkaygu ma ahan oo aan maaragtay aa ku aabudaayo inaan jumlooyinka jamlooyinka ad samaysay jinaanta ilaahay ad samaysay inaan ku mincayso oon ku tamaseexo hase waxa weeye waxaan ku caabudaayo rabbiga inaan adiga ku arko kaliya ayaan maaragtay ku aabudaya oo daatadaada ayaan kuu aabudayaa ee hadda waxa weeye cabsi aanaan ka cabsanaayo iyo janno dhamacaan dhamacaya ku aabudi maayo ah, saas ayuu maaragtay ahay bacd alcaarifiin ayaa siyaas yidhaahdeen marka hadda sidaas ayaana ugu maqaan weynaa lyidhi marka saddexdaas waxaa l maqaam waxaa l maqaamaat cubuudiya la yihahda intaasna hadda qur-aanka ayaa laga wada qaadanaya oo ayadaha aayadaas kaliyaaba laga qaadanaya alla wuxuu yidhi subxaana watacaala markii laga soo waramay qafuur uxud waxaa ka dhacay qafuur uxud dhibaatooyin fara badan asxaabta waxaa ka dhacay waxyaabo rasuulka calayhi salaatusalaam uusan raalli ka ahayn xoogaa markaasi waxweeye olaysyaal badan baa nahay ilaahay markay intaasu dhaceen rasuulku calayhi salaatsalaam akhlaaq oo kaamila ilaahay uu siyo cadiimaa waxa weeye cidna waxba uma qaban rasuulka calayhi salaatsalaam marka akhlaaqda weyn oo rasuulku uu leeyahay ayaa ilaahay noogagu hadlaya subxaana wa tacaala marka alla wuxuu yihi fabimaa raxmatin fabisaabi raxmatin maadaana waxay iska noqonaysaa sila un kutubtu kutubta zaa'iday ku cabiraan laakiin maxaadi waxay yidhahdeen in qur-aanka ilaahay zaa zaa'ida la yidhaahdo ayaa xoogaa maaragtay laga edad qaataa kutubta laakiinta faatiirku zaaidbay ku tilmaamayaan laakiin in la yidhahdo tiro marka lagama haayo waxaa weeye waa markaasi xaraf oo aan markaasi naxwo ahaan aan saqayniyihin marka ilaahi yuri subxaanahu watacaala qadimaa raxmatin qadisaabi raxmatin naxariis sababkeeda dha ilaahay oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayaad linta ugu jilacday lahum ayaga aduu jilacdowdha ilaahay rasuulka calayhi salaatu salaamna ilahi wuxuu leeyihi fabima ramatin fabisaabi ramatin naxariiso horteeda ilaahay fabisaabi ramatin min allah weeye kunta liinan sahla weeye calal qolo weeye marka ilaahay wuuri subxaana watacaala rasuulka maxamed ow raxmad kolorkeeda oo ilaahay xaggiisa raxmadda kugu abuuray ayaa linta ugu jilacday asxaabtaada lahum ayagowdha ilaahay linta aduu jilacda lahum eyda asxaabika weeye ay sahalad akhlaaqu keeda akhlaaqdaada ayaa u sahlanaasay idaa khaalafuuka markay ku khilaafeen ayaa waxay akhlaaqdaadii noqotay akhlaaq oo sahla ah wey maxaa yeele waxa weeye raxmadda ilaahay rasuulka calayhi salaatusalaam uu geliyey ayaa mid aad iyo aad u weyn ah markaasaa cid walba akhlaaqdeeda nabiga calayhi salaatusalaam dikasahaatee ayay waxay leedahay dulqaada ilaahay sida hadda saxaabiga daliilka hawlayla anas ibni maalik oo tilmaamay khaadimka nabiga waxau dhahay khadamtu rasuul rasuulallaahi sal allahu calayhi wasalama cashra siniin ayuu dhahay waa dhahay anas nabiga calayh salaatusalaam toban sana u khidmeeran khaadinkiis ahay famaa laa manuuc calaa shayin facaltu ow taragtuu dhahay nabiga calayh salaatusalaam iguma dagaamo dhahay shay aan falay shay macnaha inaanan falin idoo la aan falay nabiga iguma dagaalin shay aan ka tegey oo inaan sameeyo idoo la aan samay diidane nabiga iguma dagaalin xadiis kaloo dheer ayaa jiro anas uu ka waramaayo akhlaaqda nabiga markaas waxau dhahay nabiga haddii wax iga dhacaan waxau dhihi jiray qadrulaahi wamaa saa facala qadar ilaahay wey allana waxau doono waa falayaa marka waxaan qadar ilaahay weye iska dhaaf ayuu dhihi jiray dhah marka hadda akhlaaqda nabiga alayh isalaatu wasalaam waa akhlaaqan lasoo koobi karin oo ilaahay subxaana watacaala ayaa cadamo ku tilmaamay oo waa kau dhahay ilahay rasuulkiisa wa la calaa khuluqin cadiimin ayuu dhahay sideedabana wuxuu ilaahay cadamo ku tilmaamo wax aqliga sagan weeye oo aan la soogi karin weye marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala fabimaa raxmatin fabisaadi raxmatin raxmad sababkeedow dha ilaahay oo min allaahi ilahi xaggiisa ka aatay linta waa ugu jiracda lahum ayagow dha ilaahay marka hadda aayaddan ayagay ka qaateen caarifiinta culimmada islaamka waxay ka qaateen aayaddan caalimka layaa oo caarifka ahay ee maaragtay ah, sheekh daawuud ibnu maakhala waxa uu dhahay ninka caarifka ah markii waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala oo maqaam weyn uu gaarsiiyo maqaamweyn ma fuugaasiye waa u dhacay akhlaaqdiisu waxay u sahlanaanaysaa oo ilaahay subxaana watacaala akhlaaq waxau siinayaa ayuu dhacay carabka ilaahay subxaana watacaala maqaamkiisa u weyneeye akhlaaq ilaahay waxau siinayaa jamiiculkhalqi oo dhan akhlaaqda ay leeyihiin ayaa la siinayaa lyidhi markaas waxaweye waxaa dhacaysa qof kasta oo waxaweye asaga isku soo dhacaan ama wax mucaamala ay dhex maraan ama u yimaada in wax ayaga oo u dul qaato oo cid walba inuu akhlaaqdeeda la soco karo ayaa imaanaysa markaas waxaa weeye idaa laaqal weliye weligu markuu cariirtoomo oo waxa weeye qofka weliga haddii waxaa weeye wilaayadiisa aysa weynayn waxau dhahay maaragtay faqad aganaaso dhahay dadka waxa weeye waa dhibayaa dadka ayuu dhibayaa dadkuna waxaa weeye khatar bay ku gelayaane waxa weeye maqaamkiisa markaaduusan weyneyn maqaamulwilaayadiisa aduusan weyneyn ciddi waxa weeye wax ka bicsada waxa weeye dhibaataa ku dhacaysa waa lagu halaagsanayaa marka dadka lagu halaagsanaayo oo sidaasa waxay culimmada caarifiinta bay ku tilmaameen inuusan maqaamkooda sidaa u weyneyn laakiin ninka maqaamkiisa uu weyn yahay caarifka ilaahay maqaamkiisa u weyneeye waxaa la yidhi dad oo kaleenteed weeye qof haddii wax walba ay galaan oo eeyada ay galaan sanaajiidku galaan wax kastoo qasima lagu sugo daahir bay iska caanaysaa marka waxa weeye qofka ahlulwilaayati alkubra ah wilaayadiisa markuu haysto cid kasta waxa weeye dabeecadada ayuu la socokanaya oo akhlaaq sahlan ayaa ilaahay siinayaa laakiin qofka lagu halaagsamaayo dadkuna waxa weeye qofka haddii wax laga hadleeyo cid walba ay waxgaarayaan oo waxa weeye aan laga sakanayn ayay waxay u malaynayaan inay wilaayadiisa aad adigeysa dadka wadaadiisa ogoon tahay cidna wax ku noqon mayso marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam hadda waxa weeye wadaadu badiyeena ilaahay sugu rasuul ilaahay oo macsuuma weeye oo khalaa'iqoo dhanba laga falelay marka taasaa ilaahay ka waramaya marka wax kastoo laga biiya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wataala waxaa u sahlay marka xataa dadkii muminiinta ahay oo caarifiin tahay oo jidka nabiga qaaday ayaa ayaaba sidaasa rasuulka maxaad u malaynaysaa marka maqaamkiisa ilaahay subxaana watacaala ayaa ogaa kara markaasuu dha ilaahay inay kunka haddaan ahaanaya seydka maxamed daawud faddanowna ilaahay mid daliicadxun mid oo sayi'ulkhuuqa qaliid alqalbi qalbigiisuna uu qalafsan yahay ee waxa weeye dadka ku adkaa lanfamuu way ka kala ku mid xawlka hareerahaagu dhowraa inda hadii ilal kufaar way gaaladu iska aadi lahaayeen walam yabqa minhum axadun cadna ka mahar lahum wey marka hadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam cid cararaysa dabiicadii samaysan jirin walow kunta haddaad ahaa leelu ilaahay fadlan mid dabeecanteen macnaha waxaa wey sacdal qof hadal adag oo ficil adag hadduu qofku yahay lala jiri maayo waxaa kamida nabi calayhi salaatuslaam dabeeca sahlanaantiisa miishaal haddii la soo qaado towbadu oo wakti oo nabi calayhi salaatusalaam uu aqbalay oo adeerkiis xamso jiray xamse markii baqadyadii uxud lagu siila xumeeyey waasay nabi waxau dhahay calayhi salaatuslaam markuu soo kororsaday toddobaatan oo gaalada kamid ah ayaa maaragtay ama sidaa u suuraxmaynaya ilaah way ku dhaarsanay markaaso waxau dhahay wallaahi laamtaganna ayuu dhahay sabciina minhum ou dhahay makaanaka adiga bedelkaaga toddobaatan ayay kamid a ah. ayaan suura xamaynaya insha allahu tacala waa ku tegi doonaa oo waxaa ilahi guu doonaa wain caaqabtum facaaqibu bimisli maa cuuqibtum wala in sabartum fahuwa khayru lisaabiriin wasbir wamaa sabruka ilaa billaahi walaa tahzan calayhim walaa taku fii dayqin mima yamkuruun uu tegi doonaa suuratu naxli markaasaa nabiga alayh salaatu salaam uu ka nahda arrintaas waxaa yidhi waa la sheegay nabiga waa ka kafaaro buka dhaaftaa marka ilaahay guriga law kunta haddaad ahaa leeda fadlan ma dabeecad xumayda ilaahay qabiibalqalbi qalbigiisuna uu qalabsan yahay maxaa yeele qofku haddau dabeecad xumaado qalbigiisuna waxuu noqonaya jaafuu noqonaya lam falluu way ka talasan yihahay asxaabtayda ilaahay min xawlika hareerhaal marka idikula joogi ma lahayn saasaa la leeyahy marka hadda nabiga calayhi salaatu salaam ambiyada ilaahay wax badan ayuu ka duwan yahaa laydi dadki nabiga ambiyada ambiyadu nabiga ka horeysa calayhi salaatu wasalaam ayagu qoomkooda waxay kula mucaamaleeyeen baa lagu si qalafsanay sidaasa nabiyullaahi nuux waxau dhahay rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara ilaahu arlada weyasagnu dhahay gaalada mid gaardiga ayuu dhahay waa kuday doonaa haddii ilaa yidhaahdo nabiyullaahi nuux iyo nabi saalex ayaguna waxa weeye sidaasoo kalay dhaheen marka nabigeena calayhi salaatusalaam raxma lilcaalamiin weye waa naxariista caalamkaan oo dhan loo soo diray muslim iyo kaafir xataa haddaa nabiga calayhi salaatslaam naxariista uu noo naxariisanaayo oo raxmad nooya haddaysan jir lahayn baa layidhi ahad nagamahar lahayn baa marka rasuulku waxau ahay baa shafiican cinda rabbii lana ayayhi rasuulka calayhi salaatsalaam rabbigiisa agtiisa ayuu noogaga shafeecayaa fii kulli balaain bala kasta weeye markaasoo caan weeye bala kasta oo waxaa weeye ambiyadu ay ummadamada la dalbeen nabiga calayhi salaatsalaam ilaahay agtiisa ayuu noogaga shafeecay marka yar saa kala tegi lahaayeen buu dha ilaahay maxaa yeele qofku hadduu dabeecadsan yahay cidina la jiri mayso saasuu iska cafiyey ilaahay ama iyaga xaggooda rasuulka calayhi salaatusalaam iska waxaa meesha loo gudagelayaa nabiga risqigiisa cidrinkiisa ayaa laga gudagelayaa marka hore ilaahay waxau sheegayaa cafi ou cafiyo kabacdaa nabiga calayhi salaatusalaam dembi u weydiye asxaabtaada ayaa la leeyahay si waxaa weeye rabbigood dunuubta uga dhahiro hadday dhahirsamaan oy noqdaan dad adfiyaa waxa oo akhlaaq wanaagsan markaas kabacdina lasawr ayaa la leeyihi marka nabiga calayhi salaatuasalaam inuu asxaabtiisa u sabro islamarkaasna uu tarbiyeeyo ilaahay subxaana watacaalana u baryo ayaa rasuulka la amraaya saxfi amn aswayna ilaah waxay la yimaadeen wastakfir lahum dhaafirna ilaahay weydii ilaa markaasi ay dhaafaayo hadda aydan maxaa laga qaadanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay u dhahay ilaahay saxfi amn ilaah as marka hadda in xaqa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay wax ka galeen nabiguna uu asin karo ayaa meeshaas laga qaata hadday ilaahay ma wastakfiroon ilaahay dimbidaaf weydii dimbidaaf ilaahay weydii oo markaasi in markaasi nabigu calayhi salatu wasalaam wasiilo oo u noqdo ayaa meeshaas laga qaadanaya maxaa yeele ilaahay dinkiisa ay leeyahay dimbidaaf weydii ayadu maaragtay dimbidaaf ilaahay weydiisaana lama dhihin qofku asay dimbidaaf ilaahay waa weydiisan karaa laakiin wasiilada maxa y waa qofka adiga kaa khayr badanoo wasiilo laga dhigto waa shay adiguna muhiima maxaa yeel rasuulkaa leeyahay yastakfirlah baasida weydiis xataa akfir allah muyo markaas aad dhaafe oo ilaahay markuuna nagu weydiiyo dimidhaaf ayaa alla u dhaafaya wasaawidin la soo orowdha ilaahi subxaana watacaala markaasna la soo weeye oo ra'yigooda la soo dha ra'yiga ayaa ra'yigooda soo qaada ilah leey fi lamri amarka wasaawidin la soo orowdha ilaahi fi lamri oo waxaa weeye sacmigaaga xagga xarbiga iyo dowrkiisa howlahaas ka hayso u ka hayso lafkasta ayaa yay magac iyo asaasaar waxaana leeyahaa fadliga liquudin duruuftooda ayaa lagu diid maxaa yeele qofku waxa weeye hadduu kula kasado waxaa qof aad ogaanaysaa qofku qadarinayo inuu yahay yaadu qalbi fiicnaa haysaa laakiin qofku hadduu noqdo keligiis taliya hadduu noqdo cid walba waxaa weeye cirbad ayuu ka qabaysaa dadka marka waxaa loo baahan yahay muuminiinta gaar ahaan in lala kasado oo waxa weeye laga qaato si ayaga kalsooni ay kaaga helaan iyo waxaa nabiga saas loo leeyahay inay kaaga daydaan ummadaadu oo musaawarada ay kaaga daydaan ayadaa markay soo degto kabacdi rasuulkeena calayhi salaatuslaam wuxuu ahaybaa yidhi kasiiro musaawarati lahum wey shawdka ula sawiraayo ayaa aad yaad u badnaa jiraa lyidhi isagoo markaasi ku camal falaayo aayadaan isagoo ku camal falaayo haddana asxaabtiisu waa uaga daydeen raggii asaga ka dambeeyey ee wilaayada muslimiinta qabtay sida rasuulka calayhi salaatuslaam ayuu dadka ula soogi jireen baa taasaa markaasaa leeyi haddana marka ayay dadka la joogto ra'yiga saduudka ayaa kuu soo baxayaa layidhi marka hadda waxaa layidhi asxaabtu markii abubakar maaragtay ah, waktigiisii isagu wilaayada uu qabtay in asxaabi rasuulillah ahay waxaa layidhi waxay hormariyeen ay wilaayada ay hormariyeen baa layidhi abubakar sidiiqaa layidhi maxaa yeele waxay arki jireen baa layidhi asagoo nabiga alayhi salaat salaam aad yaad uga shawraha layidhi abubakar isaguna markii ilaahay u qabtay shaykiisaa badnaa soo gaadhay say cumarna sidaasoo kale ay gaadhay maxaa yaele qur-aanku waa uu ku soo degay ayaga sida markaasi waxa waaye ay ahaayeen iyo sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaga inuu ula mucaamalooda loo amray ayaa qur-aanku uu ku soo dego gaadhay marka waxaa laysku khilaafay musaawaradaani waa ayaga amridiinka miyadeeda mase amrka adunyada mase adunyada kaliya waxaa raajix a layidhi amrudin waa wadiin intaba nabiga alayh salatu salaam asxaabtiisa waa kala soori kara baa layidhi marka wasaawirun fi lamri amarka kala soorowa ilaahay fa idaa cazamta aad u qabsadigow calaa imlaai maa turiidu bacda almusaawarati weye fa idaa cazamta aad u qabsadowna waxaad doonaysid inaad fulitid bacda almushaawara weye kayr dacdigiisa fatawakal kala saarowna ilaahay cala allah ilay korkiisa kala saaro oo waxaa loo baahan yahay in rabbiga lagu kalsoonaado mushaawarada in lagu kalsoonaado maaha fatawakal calallaahi ilaahay tala saara adiga dhowlaha shaqdigii weeye alla ku kalsoonow laa bilmushaawarati mushaawiradaha ku kalsoonaan mushaawiradaana waxyaabo asbaaba weeye laakiin rabbiga subxaanahu watacaala isaga wax walba maaragtay waa tawaliya isagaas ayaa maaragtay wahaa alagu kalsoonaanayaa wey in alla yidha subxaana watacaala yuxibu waa yahay almutawakiluuna kuwa kala saarashada doona ilaahay kuwa kala saaranayo oo rabbiga amuurtooda u bandhigaayo alla waa ja-yaa macnaha ilaahay waa sawaabinayaa wey in yansurkum illaahu alla haddau idin gargaarayna ilaahay mu'miniinow ilaahay haddau idin gargaaro ee adowgiina idinsoo gargaaro sidii maalintii bedel oo kale in yansurkum illaahu alla haddau idin gargaarayna ilaahay falaa qaaliba lakum mid idinka qaalib noqonaya ma jiro haddii ilaahay subxaanau watacaala idin gargaaro cid idinka adkaanaysa ma jirto ilaahay wan yakdirkum alla hadduu idin hoojiyo oo nasrigiina uu ka tago wan yakdirkum alla hadduu idin bayrhiyo kama waa ku nagaasanow ilaahay alladii kaasoo yansurukum idin gargaaraayo min bacdii ay bacda khilaami ilaahay markuu idin bayriyo bacdiyeeda naasir ma jira wey markaas wan yakdirkum alla hadduu idin hoojiyo ama alla idin bayriyo bitarki nafsi sumayo nasrigiina ilaahay uu ka tago sida hadda wixii oo kale kama waa kuma daakana ladii kaasoo yansurukum idiin gargaaraayo min bacdii ilaahay khudlaankiisa bacdiisa ma jiro wey mar haddii ilaahay ku khudlaaniyo cid kuu gargaaraysa ma jirto alla haddii qalabo ku keeno cid kaa qaadi karaysa ma jirto wa calallaahi ilaahay korkiisow dha ilaahay laa kayrahu ma yeer wa calallaahi ilaahay korkiisow dha ilaahay falyatawakal ha saarsaano almu'minuuna mu'miniintu ha saarsaano ilaahay wa calallaahi ilaahay korkiisow dha ilaahay falyatawakal lmu'minuuna mu'miniinta ha saarsaano oo ilaahay subxaana watacaala dadka muuminiintaah rabbigooda ha u kalsoonaadaan oo ilaahay talada ha u dhiibtaano sidaas ayuu dhaha ilahi subxaana watacaala ah, waa kuwa rumeeyey ah, ayalmusabiquuna weye lianna nasra yalkhudnaana min cindillah dadka rumeeye nasriga iyo khudnaanku le ilaahay agtiisa inay ka ahaadeen macnaha waxaa laga wadahaa weeye markaad ogaateen muuminiinow qofki alla u gargaaro subxaana watacaala inaan axad ka adkaayanayo aysan jirin qofki alla hoojiyane inuusan naasir lahayn aada ogaato oo ilaahay ka soo hara fasaqudiyo alla ku kalsoonaada ilahay ku ictimaada ilaahay iskala ayaa leey iskala daayo markaasi waxyaabaha kalantood oo aada aadaysaan ilaahay asagaa idinku tiran maxaa yeele alla wuxuu yidhi alaysa allahu bikaafin cabda ilaahay kay addoonkiisa kuma filnahaa weeye alla wuxuu yidhi subxaana watacaala wamaa kaana linabiyin an yaqulla waman yaqlul ya'ti bimaa qalla yowma alqiyaama uma twafaa kuwa nafsi maa kasaabahum laa yudlamuun ayadda haddaynu meeshaan ku gelayno waxaa maaragtay qabla intaana u gelin aan tawnasiilkeeda aska sheegayna waayo ayaddaanu soo degtay baa layidhi qaswadu uxud oo hadda aynu soo marnay ayaanu ka soo baxnay laakiin waxaa weeye waxaa hadda ayaddaanu ku soo degtaa laleeyahay qaswadu oo maaragtay bederaa layidhi oo waxaa la yaayaa layidhi qaswadu beder waa tay asxaabtu qaniimo badan qadiifadoo guduuda ayaa la waayaa layidhi markaasaa baclu naasoo munaafiqiin ahay ayay waxay yidhahdeen lacala nabiy akhadaha waxaa laga yaabaa nabigu inuu qaatay dhe nabigaa inuu qaataa dhecsan maxaa yeele munaafiqiintu waxay aad iyo aad ugu waxin yihiin ixtiraamka rasuulka calayhi salatsalaam oo nabiga ixtiraamkiisay ku liitaan marka qof kastoo nabiga ixtiraamkiisa ku liita waxaa lagu dami karaa inuu munaafiq yahay weye marka hadda aayadan waxaa loogaga waramayaa oo ilaahay uu sujudi yeelaya rasuulkiisa hadalladaas beentaa oo munaafiqiinta ay yidhaahdeen ayaa ilaahay ka baabiinaya subxaana wa tacaala inaan waxba aysan ka jirin rasuulkuna calayhi salatsalaam khayaano iyo wix kasta oo dunuub kabaa'ir iyo macaasi oo dhanba sakaa'irteeda iyo kabaa'irteeda inuu rasuulka calayhi salaam macsuum uu ka yaawey marka dadku macsi ku balneeya nabiga calayhi salaatu wasalaam gaal weeye kaas dadku macsi nabiga ku balneeya faman jawaza almacsiyata cala nabiyi faqad kafara wey maxaa yeela waxuu markaasi uu ka tegey oo markaasi ka gudbay cismadii nabiga calayhi salatu salaam in waajibta uu ka gudbay kolkaasi wuxuu noqonayaa qof nabiga calayhi salatu salaam kayru macsiyan uu ku sifaynayo qofkii nabiga calayhi salatu salaam kayru macsiyan ku sifeeyo qofkaas wuxuu noqonaya qof gaala ayuu noqonaya balse waxa weeye aayaddan iyo maaragtay yaasawnujuulkooda oonu sii dagaalanno waa ninka allahu tacaala ku doonaa casharkeenna soo socda marka hadda casharkeenna meeshaasuu noo joogayaa wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ثuma anzla calaykum min bacdi algami amanatan nacaasan yaktaa daa'ifata minkum wadaa'ifatun qad hammatum anfusuhum qad hammatum anfusuhum yadunnuuna billahi hayra alxaq yadunnuuna billahi hayra alxaqi dana aljaahiliyati yaquuluuna hal lanaa min alamri man shaain qul ina alamra kuluhu lilah kuluu lilah yaktuuna fii anfusihim maa laa yubduuna laka yaquuluuna low kaana lanaa min alamri shayun maa qutilnaa haahunaa qul low kuntum fii buyuutikum labarasa aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa malaajicihim waliyabtaliya allahu maa fii suduurikum waliyumaxisa maa fii quluubikum allahu caliimun bidaati suduur إن الذين تولوا منكم يوم altaqa jamcaani إنما tazallahum الشيطان ببعض ما kasabuu ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض أو كانوا هزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنيا aayadda boqol iyo konton iyo afaraad oo suuratu aala cimraan ka mid ah ilaahay subxaanahu wa watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aadii ugu dambeeyey ilaahay markuu yidhi waxaad xasuusataan mu'miniinow markii aad ku fogaanays ku fogaanayseen arlada adinkoo cararaysiin axadna aanan milicsanaynin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam xaggiina dambe idinkaga yeeraayo oo idin leeyahay ilaya cibaadallaahi ilaya cibaadallaahi alla markaas wuxuu idinku sawaabiyey ba ilaah idinku jaasiyey murug ayaa alla idinku jaasiyey sababtuna waxay aheeda murjinta aad rasuulka calayhi salaatusalaam murjiseen waxaana ilaahay subxaana watacaala idiin cafiyey amba alla idin jaasiyey inay inaydaan tiiraayeenoo dha ilaahay wuxuu idinka tegoo qaniimaa iyo waxa idin asiiba oo qabli iyo haziimaa wallaahu alla khabiirun alla waxaa idinku awoodow dha ilaahay bimaa tacmaluuna aad camal falaysaan halkaas ayaa casarkeeni noo joogay haddana waxaa weeye isla waxaynu ku jirnaa arrimihii loogaga warramaayey qaswadi uxud uma bacdigeedow dha ilaahi anzala alla waa dejiyey calaykum warkiina mu'miniinow min bacdi alqami murugti bacdiyeeda amanatan amni ayuu ilaahay idinku dejiyey nucaasan lulmoosho amayska gamaanyo ayuu alla idinku dejiyey nucaaskaasoo waxsoo daboolaaya daa'ifatan firqo oo minkum idinka idinkamida daboolaaya wa daa'ifatun daa'ifana ayuu dha ilaahay qad xaqeeqa oo ahamatin waxaa murigelisay anfusuhum naftooda ayaa murigelisay yadumuuna waxayna u malaynayaan billaahi alle hayra alxaqi dannan mala ayay u malaynayaan dhanigaasoo hayra alxaqi hayra danni danigii keyrkiisa alxaqi oo xaq ahay dama aljaahiliyati damigaasoo dama aljaahiliyati ka dami ljaahiliyati jaahiliyadii malheedu la soo ah yaquuluuna waxay ku qowlayaanu ilaahay kuwaasu hal lanaa maa lanaa annaga nooma sugnaanin min alamri amarka xaggiisa oo nafsigii waxaa weeye naloo yagoohay min shayin shay nooma sugnaanin oo wax nafsiga ma haysanno qul waxaa u tira hawdha ilaahay qoladaa sayka maxamedka ahow ina alamra amarku kulluhu dhammaantiisa lilaahi alla ayuu u sugnaaday yaftoona way qarinaayaanowdha ilaahay kuwaasu fii anfusihim naftooda waxay ku qarinayaan maa shay laa yubdiina aysan muujinaynin laka adiga aysan kuu muujinaynin yaquuluuna waxay ku qawlaayaan buudha ilaahay low kaana lanaa annaga hadduu noo ahaan lahay min alamri amarka shayin un shay hadduu noo ahaan lahay oo talada aanu wax ku lahaa lahaynay maa qutilnaana lama diloon haa-unaa meeshaanu lakuma diloon qul waxaa u jira hawdha ilaahay low kuntum haddaad ahaan laheedeen fii buyuutikum guryihiinna oo waxa weeye uu idinku jiro qof ilaahay uu ku qadaray in la dilo ladarajo aladiina kuwii ay soo bixi lahaayeen kutiba lagu qoray oo lagu xugmiyey caleyhim korkooda alqabdi dilka lagu qoray ilaa malaajicihim makaani lagudooda ayay soo bixi lahaayeen meesha lagu dilaayo masaarixdooda ayay imaan markaasaa lagu dili lahay waliyabtaliya allaahu alla waa falay oo falay uxud liyabtaliya allaahu alla inuu jaribo dha ilaahay maakii fii suduurikum laadihiina ku sugan iyo waliyumaxisa alla inuu sooco maa fii quluubikum waxa laabtiina ku sugan wallaahu allowna ilaahay caliimun alluu cilmiga weeye bidaati suduuri laabyaasha xaaladay u saaxiibka yihiin waxaa ilaahay subxaanau watacaala nooga waramayaa aayadatan markii qaswadu uxud ay dhacday oo waxa weeye inkishaafkii saxaabada uu ku dhacay oo waxa weeye dad badanna maaragtay laga dilay dadna ay maaragtay jaraaxooyin ay gaareen sidii ilaahay subxaana watacaala muminiinta nasriga uu keenay ayaa ilaahay ka waramaya subxaanau wa tacaala alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala uma intaas bacdiye kumadaana waxay noqonaysaa layidhi litartiib ay usugnaataa layidhi maxaa yeela waxaa cadaynaysa inay kumadaana litartiib ay tahay waxa weeye bacdiyada oo markaasi ayaga bacdiyada la sheegi doono oo ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala uma bacdiyoodow ilaahay anzala alla waa dejiyowdha ilaahay calaykum durkiina markii hadda laga soo waramay oo dagaalkii laga cararay oo waxa weeye muriga ay dhacday ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka dambeeyey oo nasriga ayo alla muuminiinta uu ku soo dejiyey ayaa ilaahay muuminiinta ugaga warramayaa raggii maaragtay ee ahluwaxigahay ayaa la xasuusinayaa arrintaas marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala uma bacdiyeeda anzala alla waa dejiyow dha ilaahay calaykum korkiina muuminiinow min bacdi lgami murugti bacdigeedow dha ilaahay amanatan amni ayuu ilaahay ku soo dejiyey qalbigiina ilaahay subxaana watacaala dumaaniino ayaa ilaahay kusoo soo dejiyey marka haddii waxa weeye dumaaniina ay timaadana hoobku waa guulahaa layidhi amanatan amni ayaa ilaahay kusoo soo dejiyey kabedel nucaasan damaanyo ayaa ilaahay korkiina kusoo soo dejiyey nucaasankaa waxa wey waa layidhi badelu kulli min kullin waaye maxaa yeelay waxaa layidhi amanadu waxaa weeye hiya noocaasa layidhi dacaynahaa weye culamada qaar waxay yidhaha badal istimaal weeye maxaa yeele amanadu waxaa weeye markaasi waxay maaragtay sambinaysaa noocaas ay yidhaahdeen asaguna waa sambinahaa layidhi oo nocaas ma xasilaa layidhi ila aamina ilaa qof aamina mooyaane oo markaasi cid aan ka baqay mooyaane cid kaleentood waxaa weeye gamaaya kuma dhacaysa maxaa qofku hadduu cabsi ou ku jiro ma gamaanyana meel ou ku baqaayo cabsiga ay ku hayso ku gamaanyo maayo marka ilaahay wuxu yidhi subxaana wa amanatan amni ayaa ilaahay idinku soo dejiyey noocaatan gamaayo ama salolmooto waxa loo yaqaano ayaa alla idinku soo dejiyey noocaasaaso yaksaa ah dabeelaya ilaahay yaksaa dabeelaya ah da yaksaana waa la akriyaa takshaana waa la akriyaa waa laba qiro oo sabciyo weye yaksha haddii la yidhaahdo lamiirkaana nucaaska u noqonaya fa haddii la akriyana nucaaska amanada u noqonaya ee waxaa leeyahay amanadaasoo yakshaa dabooleysa weye amase nucaaskaasoo yakshaa daboolaya daa'ifatan qaybow dha ilaahay firqo oo minkum idinka idinkamida ayuu daboolayaa oo waxa weeye gamacyadaasu qayb idinka idinkamida ayay ku dhacaysaa howdha ilaahay marka hadda qaybtaas gamacyadu ay ku dhacayso waa mu'miniintaa layidhi waxaa la sheegay fakaanuu yamiiduuna taxta alxajati baa layidhi wa tasqudu suyuufu minhum waxay ahaayeen baa layidhi gaashaamanka hoostooda inay ku hurdaayaan ay ka dhacaayaan ayaa la sheegaa layidhi markii waxaa weeye qaswadu uxud ay dhacday oo wixii dhacay dhaceen ayaa cabsidii ilaahay sidaas ugu bedelay subxaana watacaala marka waxaa la yidhi markay soosu ka dhacdaba inay soo baraarugaan ayay haddana qabsanayaan waxaasoo dhan waxay ka zuuliyeen marka cariirigii iyo maaragtay wixii qalbigooda ku jiray oo cabsi ahay ayaa ilahay wa qaaday wa daa'ifatun daa'ifayda ilaahay qayb ayuudha ilaahay oo adinka idinka mid ah qad xaqeeqahe ahamakum waxaa murigeysowdha ilaahay naftooda naftoodaa murigeysowdha ilaahay oo waxa weeye naftoodaa waxay ku xambaartaa ilaahay leeyahay hami ayuu ku xambaartay falaa raqbata lahum weeye wax raqbaahay leeyihiin lama arko ilaa najaataa naftooda inay farto maahe duuna nabiyi wa asxaabi waxa weeye qolo aan dan kale lahaynin in nabiga calayhi salaatuasalaam iyo asxaabtiisa ay qoraan ayaa ilaahay ka waramaya oo ayaga naftooda kale inay qoraan doonaayo waxa weeye markaasi kuwaasu may ka hurdin kuwaasu maxay ahaayeen munaafiqiintay ahaayeen maxaa yeele raxmaddii ilaahay meeshaa ku soo dejiyey munaafiqiinta ilaahay subxaanau watacaala wax kama uusan siinin oo munaafiqiintu naxariistaas ma aysan helin maxaa yeele niyadooda xun iyo nifaaqooda ayaa arrintaas ka geeyey yadununa waxay u malaynaanoo ilaahay kuwaas munaafiqiintaahi billaahi alla waxay u malaynayaan gayra alxaqi xaq geyrkiisay u malaynayaan yadunuuna way u malaynayaanoo ilaahi subxaana watacaala billaahi alla waxay u malaynayaan danan iska soo qadir danan dani ayay u malaynaa male danigaasoo kayra alxaqi gayra danni danigii geyrkiisa alxaqi oo xaq ahay waxay ilaahay subxaana watacaala u malaynayaan danni oo waxaa weeye markaas aan xaq ahayn weye oo dama aljaahiliyati ka dami ljaahiliyati jaahiliyadii malhoodu la ah waxa weeye waxay ictiqaadiyeen damigaas oo kayr alxaq ah oo danuljaahiliyaha wahaye waa layidhi xaysu ictiqaduu ana nabiya qutila weeye way ictiqaadiyeen in nabiga calayhi salaatuasalaam la dilay maxaa yaele hore waxaan soo marnay munaafiqiinta iyo sayaadiintu inay baatiyeen rasuulka calayhi salaatusalaam in la dilay iyo markaasi raggii khubaraau saxaabaha iyo sidii abubakar sidiiq iyo sidii cumar iyo isagaa in la dila ay baafiyeena layidhi marka waxay ictiqaadiyeen rasuulka calayhi salatu salaam in la dilay iyo inaan nabigaba loo gargaarin saas weeye markaasi u oo kayralxaqaa weeye yaquuluuna waxay ku qawlayaan munaafiqiintooda ilaahay hal lanaa halkaanu naafiyo waa layidhi hal lanaa maa lanaa amase istifhaamul inkaari macnafiyay imaanaysaa hal lanaa hal lanaa miyuu noo sugnaaday min alamri amarka xaggiisa amarkan waxay ka wadaan nakriga oo nuhoo yaboohay hal lanaa maa lanaa isagadha haddaa doonto nooma sugnaanin bay yidhaahdeen min alamri amarka min shayin shay nooma sugnaanin oo una tegina loo yaguhaaye wax aan ka helayno lama arka yidhaahdeen in waxaa u jira amr ilaahi shaykun amarkahaw ina alamra amarku kulluhu dhammaantiisa lilaahi alla ayuu usugnaaday sugnaaday horta amarka dhammaantiisa ilaahay subxaanau watacaala ayaa iskale ina alamra amar kulluhu dhammaantiisa lilaahi alla ayuu u sugnaaday hadda kullihi in la yidhahdo iyo kullahu labada waa la akriyanayey haddii la nasba la akriyo waxa weeye tawkiiday noqonaysaa weye haddii la akriyona maaratay rafane waxay noqonaysaa mubtade khabarkina lilaahi jaarmajhuulkan weeyaalay in alamra amarki kullahu kula amri ah, kullahu haddii la yidhahdo weye kullahu kula amri lilaahi alla ayuu usugnaaday ama in alamra amarki kullihu dhammaantiisa lilaahi ilaahi ayuu usugnaaday allaha ilaahay subxaana watacaala ayuu usugnaaday yafcalu maa yashaau ilaahay waxuu doonaa waa samaynayaa marka waxaweye arrin anagu shucuurku leenahay maahan yakfuuna waxay qarinaayaan ilaahi munaafiqiintaasu fii anfusihim naftooda waxay ku qarinayaan maa shay laa yudiina aysan muujinaynin laka adiga aysan kuu muujinayn sayidka maxamedkaahu alla wuxuu yihi subxaanau watacaala yakfuuna waxay qarinayaan fii anfusihim naftooda ay ku qarinayaan maa shay laa yudiina aysan daahirinaynin laka adiga aysan kuu muujinaynin marka waxyaabihii ay qarinaya ilaahay maa cadaynayaa yaquuluuna waxay ku qownaayaan buu dhaha ilaahi subxaana watacaala low kaana lanaa hadduu noo ahaan lahay annaga min alamri amarka xaggiisa shayunkay hadduu noo ahaan lahay maa qutilnaa nalama dileen haa hunaa meeshaanu laguma dileen waay ka wadaan baa la yidhi low kaana alikhtiyaaru ilaynaa haddii waxaa weeye annagu ikhtiyaar aan lahaan lahayn lam nakruj weyan sooma baxneen oo dagaalkaan dhisoo ma falam nuqtalna lama dileen walaakin ukrijnaa karan weeye asagase waxaana laku soo saaray daraf iyo xeeg ayaana lakusoo soo bixiyo guryaheena xoogaana lakaga soo saaray ee eh, haddii waxa weye annaga ikhtiyaar aanu lahaalayni waxa weye meeshaana lakuma dilen waxyaabaha qalbiga ay ku qarinaayeen oo cudurkaahu taas weeye ilaahay yaana subxaana watacaala ku falleexiyey munaafiqiinta marka ilahi wuxuuri qul waxaa u jiraa sayidka maxamedka ow adigoo maqaaladadaas ku radinaayo ah, ilahi wuxuuri qul waxaa u jiraadaa low kuntum haddaad ahaa lahaydeen munaafiqiinow low goor kuntum ad ahaa lahaadeen fii buyuutin guryihiin hadday guryihiin iska joogi lahaadeen waxaa meesha ku jirta wafiiku man kataba allaahu calayhi lqabla weye isla markaana waxa weeye uunku jiro qof ilaahay uu ku qadiray oo ku qoray in la dilaayo la baraso ladiina kuwa way soo bixi lahaayeen kutida lagu xugmiyey calayhim korkooda alqabli dilka lagu xugmiyey haday soo bixi lahaayeen ilaa malaajicin makaanu jiyosyaalkooda hadda malaajicda waxaa laga wadaa masaaricda weys masaalixda weeye meesha lagu ladaayo lagu dilaayo weeye markaasaa la dili lahay ciyaashadaysan kori lahayn weeye oo hadda qucuudka ay guryaha fadhiyaan waxba kama tari lahayn weeye lianna qadaahu tacaala kaa'inu laa maxaala maxaa yeelay ilaahay qalbigiisu waa mid ahaanaya shakina kuma jira haba yaraatee marka hadda waxa weeye dagaal laga haro iyo la aado waxa weeye naf ma dhaqaajinayso mana soo dhaweynayso kolkaasuu dha ilaahay low kuntum haddaad ahaa leeda oo dhawdha ilahi saydka maxamedkaahu fii buyuutikum guryihiina haddaad ahaa laheedeen qof ilaahay qadli oo ku qoran qoranu idinku jiri lahay la darajo ladiina kuwa way soo bixi lahaayeen kutiba lagu qoray calayhim kortooda alqabdi jilka lagu qoray waxay soo aadi lahaayeen ilaa malaajicin makaanu labjidooda meesha lagu labjaayo oo markaasi la dhigaayo meeshaasay soo aadi lahaayeen walyasiila lahaydaa markaasi shay maxduufa ayay ku tacalluqaysaa waxaad soo qadaraysaa wafacala alla waa falay maa facala waxau falay buuxudna ilaahi subxaana watacaala uxud waxau falay waa falay wa una u yeelay liyabtaliya allaahu alla inuu jarridow dha ilaahay maa fii suduurikum waxa laadiyiina ku sugan uxud waxa dhacay ilaahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala alla waa falay waxaana alla u falay liyabtaliya allaahu alla inuu jarridow dha ilaahay maa fii suduurikum waxa laadiyiina ku sugan laadiyiinna waxa ku sugan oo ikhlaas iyo munaafiqnimaa weeye maxaa yeele dadka markay sawaadkooda isku darsan yihiin oo qofka mukhliska iyo qofka kale aan la kala aqoonin xaalad la yska jarrado ayaa imaanaysa oo loo kala barto maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala qur-aanka ayuu ku sheegay oo ilaahay wuxuu yidhi suurat alcankabuut bilowgeeda axasiba annaasu an yusrakuu an yaquuluu aamana wahum laa yuftanoon ow dha ilaahay dadkuma waxay u maleenow ilaahay ah, in lagu dhaafayo lagugu tegaayo inaad yidhaahdeen aamana ah, waanu rumayna kaliya wey waanu rumayna kaliya in lagu dhaafaayo u malayn wamaa yuftanuun idoon la jahiyeyni laa wey waa la ysjarudaayaa wey marka hadda maalintaas au dhacay dagaqafyadaas uxuday dhacday waxa weeye munaafiqiintii iyo dadkii wanaagsanaay iyo nin walba mansabka uu joogo ayaa maalintaas la kala bartay yaaday xukunkii ilaahay subxaana watacaala siduu u qadarana waa u dhacay ilaahay subxaana watacaala marka hadda Eh, waxaa la yidhi maalintaas waa laysku dartay markaasuuba ilaahay alla waa falay kale uxud si ilaahay subxaana watacaala u jaribo waxa laazmina ku sugnaw ilaahay oo ikhlaas iyo nifaaq weye iyo waliyumaxisahum ayaa alla inuu sooco yumaxisahum macnaa yumayisa weeye maa fii quluubikum waxa laabtiina ku sugnaw ilaahay waxaa quluubtiina ku jira alla inuu sooco wallaahu allow dha ilaahay caliimun allayku cilmi la weyn ilaahay bidaasi suduuri waa adwaarku xaaladu u saaxiibka yihiin ilaahay caalim ayuu ku yahay oo qof walba wuxuu qalbigiisa ku hayo alla waa ogyah subxaana wa tacaala wax ilaahay cilmigiisa ka baxayana ma jiro marka cid walba waxay tahay ilaahay waa la socdaa subxaana wa tacaala laa yakfaa calayhi shayan weeye ilahay shay kama qarsoona waxaana ilaahay dadka u jaribaayo waxawey baa layidhi si dadka waxa weeye ayagoo cilmiga ilaahay aan gaarin cilmiga ilaahay cid gaaraysa ma jirtee si ilaahay subxaana wa tacaala la ugu daahiriyo oo waxa jira waxa weeye waxaa la dadka la tusaaya wax layidhaha cilmudhuur waaye haddii masaa'ib iyo amuune ay dhacaan wax dadka lagu kala barto ayaa ilaahay keenaya subxaanau watacaala ina aladiina kuwa tawallow jeestay ilaahay oo minkum idinka idin kamida ah, oo dagaalka ka jeestay yooma maalin iltaqal jamcaani labadii jamac ay kulmaayeen jamaca oo muslimiinta iyo jamicu kufaarta dagaalka uxud ayuu dhaha ilaahay subxaanau watacaala inamaa in kaleeta maayne istazalla waxaa simbiririxiyoy hum ayagoo dha ilaahay ashaydaanu shaydaanka ayaa simbirixiyowdha ilaahay bibacdi maa shay darkiisow dha ilaahay kasabuu ay kasbadeen oo dunuuba ayaa ilaahay ku simbirixiyey taasina waxaa weeyaa yidhi mukhaalafadii ay khilaafeen amarka nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramayaa waxaan horay usoo marnay qaswada uxud in maaragtay dawaalkii laga cararay oo dhibaata ay dhacday dadka marka arrimaha sameeyey ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ka waramayaa meesha waxa weeye arrintaas ugaga tumiday alla wuxuu yihi subxaana watacaala ina aladiina kuwa tawallow joogtowna ilaahay oo minkum idinka idinka idinka mumin idinka idinkamid ow ilaahay ina aladiina kuwa tawallow joogtowna ilaahay oo minkum idinka idinkamid ow ilaahay mu'miniinow oo dagaalka ka joogtay yowma maalin iltaqa jamcaani labadi jamc ay kulmaayeen jamcu lmuslimiina wa jamcu lkufaar weeye oo id isku kulmaayeen Ah. waxaa la yidhi markaasi eh, inta markaasi waxa weeye ee eh, dadka badankiisa way carabeen baani maxaa soo haray baani laba iyo toban nin ayaa soo hartay baani waxaa kamid ahay ba laba iyo tobankaas nin abubakar sidiiq sayidina cali ibnu abi aalib talxata ibnu cubaydillaahi sacd ibnu abi waqaas cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa maaragtay kamid ahay raggaasaa layidhi riwaayadkalla waxaan soo marnay dadka haray inay ahaayeen sideed iyo toban ay ahaayeen waxaa kaloon soo marnay cidu ma aysan harin ilaa dalxata ibnu cubaydillaahi maahe sida hadda riwaayadaas lagu jamcaana horaan u soo marnay oo xaaladaha ayaa markaas u kala duwanaay marka qolada noocaasooda ilaahay inamaa in kaleeta maayne intazalla waxaa simbiridixyowda ilaahay huma ayaga ashaydaanu shaydaan azallahum weye ah, azalladu waxa weeye qofku inuu meel maaragtay ayna ku dhigto oo ku simbiriiqdo dhaca saasoo kale wey marka qofku wax ka dhaca oo muslima waxaa laga dhigayaa qof siririqday oo sidbaday ayaa laga dhigayaa bibacdi maa shay darkiisow dha ilaahay kasabuu ay kasbadeen waxa weeye shayga hadda la sheegaayo waxa weeye waxyaabihii shaydaanku uu ku waswaasiyey oo eeday amarka nabi calayhi salaatusalaam khilaafkiisa nimankii markaasi rumaadda ahay oo ka tegay meeshii la fariisiyo gobol wuxuudan soo maraynay kuwaas ayaa laga wada halayay maxaa yeele nabiga calayhi salaatusalaam horay aan soo marnay inuu asxaabtiisa shan qaybood uu ka dhigay markii dagaalka uxud ou gelinayay marka mid walba waxa weeye markaskiisa ayay joojiye rasuulka calayhi salaatusalaam markaasuu nabigu waxau dhahaa layidhi laa tabraxuu can makaanikum ou dhahay meeshiinaan haka dhaqaaqinoo haka juulina qalabna ah, ah, ow gulubnaa weeye haddaan adkaano iyo haddiina laka adkaadaba marka waxaa la yidhi waxaa weeye qaniimadii ay aadeen baalay bacdina waxaa weye maaragtay ah, cadowgiyaa kala kaxeeye oo kala raacdiyaa layidhi qolana waxaa weeye qaniimadii ay aade dadkiiaa marka qaybahaas noqday qolooyinkii markaasi waxa weeye booskoodu ka kacay haniimada aaday iyo kuwa cadowgii ka cararay ayaa ilaahay wuxuu leeyahay inamaa in kaleeta maahine istazalla waxaa sangirgaxiyey hum kuwaasowna ilaahay ashaydaanu shaydaan bibacdi maa shay darkiisa ayuuna ku sangirgixiyey kasabay ay kasbadeen oo ilaahay marka sidaa markii la soo yiri oo muminiinta lasoo canaantay ilaahay wuxuu leeyahay wala wallaahi qad xaqeeqee cafa allaahu alla waa afiyey canhum ayaga xaggooda alla waa afiyey ilaahay subxaanau watacaala waa afiyey buu dhah ah, ilaahay waa afiyey subxaanau watacaala in allaha allana kafuurun allihii dhaafo weeye oo muminiinta u dhaafaaya xaliimun allihii dulqaad badan weeye oo dadka usaada oo caafiyo ilaahay subxaanau watacaala cuquubada kusoo soo marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala wax kastoo canaano ay dhacdaba walaqad cafa allaahu canhum ow ilaahay alla waa cafiyey xaggooda ilaahay jamaacadooda waxaa weeye tafaraquu lilkhaniimati kuwa khaniimada aaday iyo kuwa amarka nabiga calayhi salaatusalaam caasiyey iyo kuwa waxaa weeye cadowa ka cararay intaasba waxa weeye waa maaragtay waa la cafiyowdha ilaahay waa dadkii muuminiin tahay wey qolada ah, markaasi khaniimada u orday waxay ahaayeen kuwii rumaadda ayou sadhiyey jawil u sadhiyey badankoodii marka waxa weeye markii siraday ka tageen lagu ogaay iyo qoladii markii adowgu soo yaacay ayay waa ka ordeen markaasuu dhah ilaahi subxaana watacaala intaasba ilaahay waa afiyey in allaha allana kafuurun alligu dhaafo weeye oo muminiinta u dhaafo dha ilaahay xaliimun ow dha ilaahay alla kii dulqaad badan weeye oo dadka cusaada oo markaas cisyaanka gala ilaahay dembiga ku soo dedejin maayo oo ilaahay subxaana watacaala xilma ayuu ku jifoobaalaye marka hadda ka horna waxaa weeye in lasoo cafiyo ilaahay noo soo sheegay oo maaragtay walaqad cafaa cankum owdha ilaahay walaahi duu taga cala almu'miniina casharkeena hore saas ahay hadda marka meesha haddii laga warramay oo waxyaabihii ay sameeyeen laga warramay lana canaantay waxaa lagu soo baa layidhi walaqad cafa allaahu canhum waxaa loo soo celiyaa layidhi si aana la dhihin ar amaada cafwigi hore laydinkala naqday ayaa markaasaa cafwigii lasoo tajiibiyey yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyano ayuudha ilaahay laa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwiioo kalowdha ilaahay kafaruu kufiyey hadda kuwan kufriya la sheegaayo munaafiqiinta weye maxaa hadda munaafiqiintu horayba waxaweye kufaaryadu ahaayeen laakiin kaswada uxud waxa ay sameeyeen gaalnimadeeda ayaa soo caddaatay oo banaanka timeeda saasaa laga wadaa marka muuminiinta ilaahay wuxuu weydiinayaa ha isku shabahina ayuu leeyahay qoladaas howlkooda weeye ha isku shabahina ilahay leeyahay laa takuunuu ha aaninow ilaahay muuminiinow kaladiina kuwii oo kale kafaruu kufruu ilaahay oo waqaaluu u yidhaahdeen liikhwaanihim walaalahooda kuwa shacbiga ugu walaalaha oo muuminiintaa weeye waqaaluu u yidhaahdeen liikhwaanihim walaalahooda u yidhaahdeen idaa waqtigii larago ay safraan fil ardi dhulka ay ku safraan oo ay ku dhintaan oo ambase kaanay ahaadeen guzdan kuwa duulay oo dagaalka lagu dilo low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindana annaga agtayna maa maatuu ma dhinteen wamaa qutiluun lamana dilin qoladaasoo kale ha noqonow dha ilaahi subxaana watacaala wa qaaluu yidhaahdeenow dha ilaahi liikhwaanihim walaalahooda hadda walaalahooda waxa loo leeyahay xagga shacniga daahirkaa loola jeedaa ee hadda walaalo oo markaasi xagga markaasi nasabka amba waxaa weeyaan nasabkaa loola jeedaa ama hadda ikhwaankoodan waxaa laga wadaa ha kuwa kufaarta laakiin sida raajixa waxaa weeye waxaa waxaweye mu'miniintaa laga wadaa ikhwaankoodana waxaa lagu leeyahay xagga daahirka weye ee xagga islaamka ee qalbiga kama jira qoladaas oo baatinka xaggiisa walaala kama ahan amase waxay walaal uga yihiin xagga nasabka ilaan munaafiqiinta dadka ah iyo dadka muuminiinta ah nasabaa ka dhexeeya wa qaaluu yidhaahdeen odha ilaahi liikhwaanihim walaalahooda idaa watigii larabay ay safraan fil ardi dhulka ay ku safraan oo waxa weye ahladaas aygoo safar ku maqan ay dhintaan oo amase kaanu ay ahaadaan qudan kuwa diilay jamcu qaadin weeye kuwa diila ay ahaadaan weeye waa jamcu qaasinaale calaa kayri qiyaas weye markaasuu dha ilaahay markay diilaan oo haddana la dilo haddana dhahaayo low kaanuu hadday ahaa lahaayeen nimankaas saxaabadii safarka ku dhintay iyo kuwaas diilaanka ku dhintay low kaanuu hadday ahaa lahaayeen cindana anaga agtayna maa maatay ma dhinteen wamaa qatiluu min allaslin kuwaasoo kala ahaanow ilaah macnaha waxaa ilaahay ka wadaa laa taquluuka qawlin weeye qowlkoodo kala dhihina maxaa qof muumin inuu saas yidhahdo maaha liyajcal allahu alla inuu yeelo ayuuna warkaas saas u dhaheen daalika kaas oo qowlkaa xasratan shalayt alla inuu yeelo laamtaan waxaa weeyaa layidhi laamulcaaqiya wa wey marka ilaahay buu yihi liyajcal allaahu alla inuu yeelo daalika qowlkaas oo caaqibatul amrika ilaahay uu ka dhigo xasratan kalayso fii quluubihim laabtooda ugaga dhigo sidaa ay hadalka u yidhaahdeen marka idinku sidaasa dhihinaa laga wadaa macnaha waxaa laga wadaa kufaartu kalaamkan waxay uga qasdaayeen oy ku dagaalayaan dadka baxay iyo dadka bixitaanka doonaya inay ka manciyaan waxaa weeye markaasi kufaartu saasay ula jeedaan macnaha waxaa weeye kufaartu waxay ula qasdayeen hadalkan inay dagaalaan dadka maaragtay baxayo jihaadka aadaya iyo kuwa aadaya inay ka manciyaana way habaan arrintaas marka erigtada waxay noqonaysaa inay sallayto qalbigooda ku noqoto markaasuu dhah ilaahay wallahu alla yuxyii waa noolaynaya wa waana dilaa ilahay isaga ayaa waxmal isagaana wax dila weye marka mowd ma mancinayo qucuud layska fariisto oo dagaalka laga haro mowd manci maayo wallahu allowdha ilaahay yuxyii waa noolaynayaa wayumiitu waana dilaa howdha ilaahay ilaahay isaga ayaa wax noola isagaana wax dila wallaahu allowdha ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun alii caalimku ah weye amase wallaahu alla bimaa yacmaluuna yana waa laga dhigi karaa kuwa munaafiqiinta waxay camal falayaan basiirun alii caalimku ah weeye ilaahay subxaana watacaala waana ku jaasinaya alla subxaana wa tacaala marka casharkeena intaas ayuu ka egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu